bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul xaafid raximah اllahu tacaala baabu اlgusli wa xukmi اljunub wuxuu baabu yahay qabaysiga iyo ruuxa janaabada qaba xukumkiisa bimacnaa maxaa u bannaan maxaanse u bannaanayn markuu janaabo qabo iyo siduu u qabaysan lahay axkaamtii qabayska can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canh qaal qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi almaau biyihii min almaai biyihii xaggooday ka ahaadeen ama biyihii sababtood iyo dartood bay ku ahaadeen rawaha waxaa wariyey xadiidka muslimun muslim baa wariyey kadalika axmed ibnu khusayma abu cawaana way wariyeen wa asluu xadiidka asalkiisu fi lbukhaariyi bukhaari buu ku jira xadiidkan almaau min almaa sabab buu ku leeyahay uu ku yimid sababtiisuna waxay ahayd abu saciidin alkhudri baa wuxuu yidhi kharajtu maca rasuuli lahi sal lay slam ywma alinayn ila quba nebigaan raacay buu yidhi oon la baxay maalinta isniinta ah qubaan u raacay buu yidhi xata ida kuna fii bani salim waqafa rasuulu lahi sal lay wasalam cala baabi cisbaan markaan xaafadda reer bani saalim sii marayno ayaa nebigu wuxuu istaagay buu yidhi saxaabiga cisbaan la yidhaha iyuu riddiisa istaagay fasarakha bihi markaasuu nabigu ku dhawaaqay fakharaja yajuru izaarahu markuu nebigu u dhawaaqay oo kor ugu dhawaaqay isagoo hoos guntigiisa jiidahaya oo si fiican u guntane buu soo baxay degdegay markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay aslam acjalna arajul ninka ma dadajinay bu nabg sl lay slm ninku malaha hawl buu haystayo aan ka soo dadajin markaasaa citbaan wuxuu yidhi ya rasuul allah ara'ayta arajula yacjalu can imra'atihi bal ka waran ninkoo xaaskiisa ka soo degdega walam yumni maada calayh intayna biyo ka imaanin isagoo xaajadiisii gudanaya xaaskiisii xaajada ka gudanaya biyihii intaysan ka imaanin buu intuu ka degdegay buu ka booday maada caleyhi buu i maxaa lagu leeyahy ninkaas habays ma lagu leeyahay mise laguma leh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam inama almaau min almaa sababtaasu xadiisku yimar biyuhu biyo unbay sababtood ku yimaadaan laba biyo wey marka inama almaauda hore waa biyihii qabayska min almaaida dambana waa biyihii manida biyaha qabayska waxaa waajibiye uun biyo oo kaa soo baxa xadiiska waxaynu ka fahnay marka haddayna biyo soo bixin inaysan qabays waajibin xasrigaana laga faa'idaysanaya xadiiska laftigiisa ku jira wuxuuna yidhi xadiidka muslim baa wariyey asalkiisuna bukhaari buu ku yaalla lafdiga bukhaarina wuxuu ahaa rasuulku sal lay waslam arsala ilaa rajulin min alansaar nin ree ansaareed buu nebigu u cidiray fa jaaa wa ra'suhu yaqtur ninkii ree ansaareed ee nebigu u cidiray wuxuu rasuulka u yimid isagoo madaxiisa ay tima maxaanuse biyo ka dhibdhibqayaan biyo ka tiftifqayaan markaasaa wuxuu yihi ninkii rasuulku wuxuu ku yidhi sal lay slam baan dhihi lahaa lacallanaa acjalnaaka inaan ku soo dadejinay ma dhici kartaa ood hawl haysatay markaasaa wuxuu hi nacam haabu rasuulilah xaajaan haystay reerkaygii baan macnaha waxweye yani aan hawsh ka gudanayay kadibna waa ay soo dadejiseen markaan amarkaagii maqlay baan soo booday markaasaa nebigu wuxu urh sal lay slam idaa ucjilta aw uqxita faclayka alwuduu haddii lassoo dadejiyo intayna biyo kaa imaanin reerkii aad ka soo degdegto ama lagu abaareeyo qaxsigu waa abaarta cirku markuu biyo keeni waayo soo abaar ma abaaraynta marka waxaa laga wadaa bimacnaa ay xubinkaaga biyo kasoo bixi waayaan fa calayka alwudu markaa weyse laazim buu nabigu uri sal lay sl weysayse un markaa macnaha saas weeyaan ayib xadiidkaas lafdigiisa bukhaari iyo lafdiga muslim labaduba waxay faa'iideynayaan qabaysku ruuxa wuxuu ku waajibayaa markuu reerkiisa u galmoonayo hadday uun biyo ka yimaadaan hadduu intuu galmo sameeyo aynan biyo ka imaanin bimacnaa qabiis kuma waajibayo sidaasuu faa'iideeyey xadiidkaas waxaana sidaasi isaguna kutusaya oo macnaha faa'iideynaya axaadiis kaleo fara badan oo yani waxa weyaan isku macnayihi ayb xadiidkanaase khilaafsan inoo soo socda wa abi hurayrata radi allahu canhu abu hureyre waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii jalasa uu fadhiisto ninku bayna shucabihaa haweenayda gaballadeeda dhexdooda gaballadii alarbaci ee afarta ah afarteeda gabal ama afarteeda qaybood dhexdooda markuu fadhiisto uma kadibna jahadahaa uu dhib ka gaadho yani waxa weye ku rafaado ama uu dadaal ku bixiyo intaa waa la dhaha balaqa minha almashaqa aw jadda fiiha waa la ydhaha uma jahadaha uu dadaal ku bixiyo faqad wajaba waa waajibay alguslu qabayskii waa waajibay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray axmed iyo ahlu sunan iyaguna way soo saareen tirmidi mooye wazaada muslimun muslim wuxuu ku ziyaadiyey lafdigan isagana wuxuu xadiidka markuu wariyey isagu wuxuu ku daray wain lam yunzil biyaba yuusan dejinin yani faqad wajaba alquslu qabays waa ku waajibay wain lam yunzil yuusan biyaba dejinin biyo ka imaanin xataa haddayna biyo ka imaan ayb xadiidkan dambe ee abu hurayra isaguna wuxuu faa'iideeyey haddii uu ninku xaaskiisa u galmoodo xaas sharti ma aha galmo oo dhan waa isku mid macnaha xagga waajibinta ay qabiisba waajibinayso hadduu ninku uu xaas yani haweeney u galmoodo oo ayna wax biyaa ka imaanin inuu qabiisku ku waajibayo oo xadiidkana ku cadiy xadiikii hore mafhuumkiisa iskhilaafsan waxaa u markhaat kacaya xadiikan isagana xadiid abu muusa alashcari uu caaisha ka warinaya wuxuu leeyahay ikhtalafa fii dalika rahtun min almuhaajiriina walansaar mas'aladaa waxaa isku khilaafay koox ree muhaajiriin a ah iyo koox ree ansaar ah kooxdii ree ansaar waxay yidhaahdeen laa yajibu alguslu ila min addafqi aw min almaa qabays wuxuu waajibaa un markii biyo ka yimaadaan ninka dasab imaan qabis ma waajibiyey soo istaageen waa reer ansaare muhaajiriinna waxay yidhahdeen bal idaa khaalata faqad wajaba alguslu marba hadday isdhex galaan ama biyo ha yimaadeen ama yaysan imaanin qabays waa waajibayaabay soo istaageen muhaajiriinna abuu muusao meesha joogay baa wuxuu yidhi fa ana ashfiikum min dalika anaa idinka caafinayo anaa taa caafimaadkeeda idiin idinka kaabi ii daaya aniga markaasuu soo tegey caaisha ayuu u yimid markaasuu idan dalbay waa loo idmayoo soo galbanay markaasa wuxuu ku yidhi yaa ummaa aw yaa umma almuminiin hooyooy ama muminiinta hooyadooday inii uriidu an as'alaka can shayin wa inii astaxyiika buu ku yidhi waxbaan rabaa inaan ku weydiiyo hooyoy waanan kaa xishoonahaya arrintu waa arrin laga xishoobo dumar loolama tago hawshanoo kale ayib marka waan kaa xishoon buu yidhi su-aalna waan qabaa waanse kaa xishoonaya markaasaa waxay tidhi laa tastaxyi an tas'alanii cama kunta saa'ila canhu ummaka allatii waladatka wixii hooyadaadii ku dhashay aad weydiin lahayd haygala xishoonin bay tii hooyadaa waan ahay ila xaaskiisa hooyooyinkeen ma ah hooyadaadii ku dhashay oo kalaan ahay fa inamaa ana ummuka bay ku tiri waxaad hooyadii hooyadaadii ku dhashay aada kala xishooteen haygala xishoonin weydiibay markaasaa waxaan nebigu yidhi haddaan abu muuse ahay famaa yuujibu alghusla qabayska maxaa waajibiya markaasa waxay tidhi cala alkhabiiri saqadta ah, ruux xogogaal ah baad ka soo kordhacday bay tihi horta arrintaasi xogteeda yani anaa haya bay tii man anaa kuu sheegi ayb waxaa rasuulku yidhi bay tidhi ida jalasa bayna shucabiha alarbac wa massa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alguslu ah, hadduu ninku xubnaheeda afartaa dhex fadhiisto meesha gudan iyo meesha gudanna ay istaabtaan qabayskii waa waajibay saasuu nebi maxamed yii muslim iyo bayhaqi baa xadiiskaasuu saaray xadiikaasi marka caaishana wuxuu markhaati kacayaa xadiidka abu hurayro xataa biyabayayna soo bixin hadday labada xubin isgalaan oo istaabtaan labada meelooday gudani inuu qabayskii waajibayo ayuu faaideynaya manaa ayb macnaynaa marka xadiidka hore almaa min almaa mafhuumkiisa laa mantuuqiisa mafhuumkiisa wuxuu kugu tusayaa haddaan biyo soo bixin inayna qabays waajibayni soma xaadiistan dambe kan abu hureyriye kan caaishe dambena mantuuqooda waxay ku faa'iideynayaan in hadduuna ninka biyo ka soo bixin qabiiska waajibay soma marka mafhuumka xadiikaasi waxaa istacaarudsan axaadiistan dambe mantuuqeeda ayb sidii laysu waafajin lahaa bay culimmadu marka madaahib kala mareen ayb madhabka ugu xoog badani waxa weeye in la yidhaahdo xadiidka hore waa mansuukh oo waxaa nasakhay axaadiista dambe macnaa xukunkiisa waa la bedelay waxaa dambaysay axaadiistan dambe ee uu nebigu yidhi sal lay wasalam xataa biyabayayna soo bixine ha laga qabaysto galmada axaadiistaasaa dambaysay xadiiskaa horena waa la bedelay xukunkiisaoo waa mansuukh sidaasaa xoog badan waana sida ay ku tageen akaru ahli ilcilmi oo saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada afarta ah hawri iyo isxaaq iyo keyrkoodba yani waxa weye mujarad labada xubin ay kulmaan oo ay isgalaan labada meeloodee gudniinkuna istaabtaan qabiisku inuu waajibayo sidaasay ku tageen jamaahiru ahlicilmi sidaasaana xoog badan inuu xadiidka hore mansuuq yahayna waxaa ku tusaya xadiidka sahl ibni sacdin uu ka warinayo ubay ibni kacb ubay ibni kacb wuxuu yidhi ina alfutya alatii kaanuu yuftuuna ana almaa min alma kaanat ruksatan rakhasaha rasul lah sal lay slam fi badi islam uma amaranaa biliktisaali bacdu ubay ibnu kacab baa wuxuu leeyahy futiyadii la fatwoon jiray la dhihi jiray biyo biyo unbaa waajibiya qabayska meni unbaa waajibisa soo baxday su-aashii sidaa jawaabtii sidaa ahaydee la bixin jiray waxay ahayd rukso uu nebigu ummadda u ruqseeyey islaamka bilowgiisi markaa kadibna nebigu wuxuu amray inaan ka qabaysano galmada xadiikaasi nas wuxuu ku yahay inuu xadiidka hore mansuuh yahay soma abu daawuud iyo daarimi ibnu qusaym ibnu xibbaan baa soo saaray xadiiskan dambe ubay ibnu kacab ee naskiga kutusaya waxaana saxiixiyey ismaaciili ibnu khusayma ibnu xibbaan daara quطni abu xaatim alxaafid ibn xajar iyo sheikh albani cala aljamic araxma waxaa kaloo naskiga kutusaya xadiiu caaisha nabiga xaaskiisa sal lay aslam waxay tidhi ina rajulan sa'la rasuul lahi sal lay aslam nebiga nin baa wuxuu weydiiyey can irajuli yujaamicu ahlahu nin xaaskiisa u galmoonaya uma yaksil kadibna aan biyo ka imaanayn hal calayhimaa qabays korkooda ma ahaa caaishana markaa way la fadhidaa su-aashaa marka nebiga la weydiinayo caaishana agtiisay fadhidaa markaasaa nebigu wuxuu yih sal lay aslam inii la afcalu dalika ana wa haadihi uma naqtasil buui anigiiyo tan i fadhido maaragta sidaasaan yeellaa buui hawshanaadaanu qabsannaa marmarna biyo ma soo baxaan kadibna waan qabaysannaa buu rasulku yuri salawatu rabbi wasalam marka sida raajixa waa saas xadiiska horena waa mansuuq saas way khulaasada mawduuca ayb biyaha soo bixidoodana way waajibin qabayska siay ku baxaanba waan u doonaa galmaduna way waajibin galmada waajibinaysana waa midda masa alkhitaan bilkhitaan tanna laga cabiray xadiiskana uu ka cabiray uma jahadaha riwaayada abu daawuudna ay ka cabirtay wa alzaqa alkhitaana bilkhitaan bimacnaa waxaa laga wadaa xubinka ragga qaybtiisa hore markay intay gudaha gasho meeshii birtu martay oo macnaha waxa weeye gudniinku maray haweenayda gudniinkeeda markay istaabtaan xubinka qaybtiisii horena ay gudaha jirto markaa unbuu qabays waajibaya lanna isma taaban karaan oo isma gaari karaan ilaa qaybtaa hore ay gudaha ku maqanta markaa unbay istaaban karayaan macna haddii ayna taasi jirin oo iyagoo ayna taasi dhicin un ay istaabtaan qabiisma waajibaya markaas sidaasaana laga wadaa yani waxa weye alzaq alkhitaan bilkhitaan iyo jahadaha iyo galmadaa laga wadaa macnaha ayib an anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya alimaam shaafici aleyh raxmat ullah munaasaba bifaa'ida wuxuu u deliishaday galmada oon biyo soo bixin keligeed inay qabiis waajibinayso aayadda qur-aanka wuxuu yidhi waxaa alla qur-aanka ku yidhi wain kuntum junuban faaharuu haddaad kuwa janaabo qaba tihiin qabaysta wuxuu ihi luqadda carabiga ee qur-aanku ku soo degay marka dib loogu noqdo ninku hadduu reerkiisa u galmoodo biyana ayna ka imaanin junub waa la dhahaa buuri aayadduna maxay tidhi wain kuntum junuban faaharuu marka janaabadaadu ama ha noqoto biyo kaa soo baxay ama ha noqoto galmo aan biyo kaa soo bixine labadaba junub baa lagu dhahda luqada carabiga qur-aankuna wuxuu yidhi wain kuntum junuban faطaharuu aayaddaa laga qaadanaya buu leeyahay in macnaa wax weyaan uu qabaysku waajib yahay waana istidlaal yani toosan wacan anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi hmm? can umi salama ah. anas ya jamaaca haduu idin qorahay dib ka fiiriye gadaal been noqo wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi fi lmar'ati haweenaydii dhexdeed haweenaydaasoo taraa arkaysa fii manaamiha hurdadeeda dhexeeda ku arkaysa maa yara arajulu ninku wuxuu arko hurdadeeda dhexeeda waxay ku arkaysaa ma umu salmu idin qoray mise anas anas ayib labada xadiiska umu salmana waa laga wariya anasna waa laga wariya aniga anas baa ii qoran ayib qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxu uhi fi lmar'ati haweenayda oo taraa arkaysa fii manaamiha hurdadeeda dhexdeeda iyadoo hurda arkaysa maa yara rajulu ninku wuxuu arko ku riyoodo yani hurda waxa lagu arko waa wax lagu qarwo ninku wuxuu ku qarwey ku qarwday qaala nebigu wuxu uhi sl lay waslam takhtasilu way qabaysanaysaa muttafaqun calayhi zaada wuxuu ziyaadiyey muslimun muslim wuxuu ziyaadiyey faqaalat umu salmata ummu salma waxay tidhi wa hal yakuunu ma ahaadaa haadaa kani oo maba ahaadaaba bimacnaa biyuhu haweenaydu intay aragto wuxuu raggu arko biyo ma ka yimaadaan markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly sl nacamhaa fa min ayna xaggeebuu yakuunu ah ka ahaadaa ashabahu eekaanshuhu uu ekaanshaha ilmuhu uu hooyadii iyo abtiyaashii u ekaanayo xaggay ka timaadaa haddaynu haweentu biyo lahayn oo aynan mani lahayn macna saasuu nabigu uri sal lay slam xadiidka anas ibnu maalik hadday anas tahay sida ii qoran dad badanna u qoran anas hadday tahay xadiidkiisa wuxuu ihi muttafaqun calayhi waay laakiin xadiidku min xadiii anas muttafaq maaha min xadiii ummi salama buu muttafaq yahay ama min xadiii anas hadduu yahay oo anas uu asxaabigu yahay muslim iyo nasaa ibnu maaja iyo axmed iyo keyrkood baa soo saaray saas man min xadiii umu salmna waa muttafaq umu salma waxay tidhi wuxuu yidhi jaaءat umu sulaym ila nabiy sal lay sl umu salma leh umu sulaym baa nebiga u timid umu salma waa nebiga xaaskiisii wey umu sulaymna waa anas hooyadii anas hooyadii wey xadiidka marka umu salma warinaysa qisadana waxaa leh umu sulaym umu salma waxay leedahay umu sulaym baa nebiga u timid sal lay sl markaasa waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow in allaha alle laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodee fahal cala almar'ati haweenayda korkeeda ma yahay min guslin wax qabaysiya ida xtalamat markay qarawdo oo qarow biyo kaga yimaadaan markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam nacam idaa ra'at ilmaa haa qabays waa ku waajibaya waase markay biyo aragto wax soo baxayoo biyo aragto markaasaa umu salma waxay tihi yaa rasuul allah umu salma waxay tidhi yaa rasuul allah ataxtalimu lmar'atu oo haweenayda ma biyaa ka yimaada markaasaa nebigu wuxu sal lay slam taribat yadaaki gacmahaagu dhul dhaceene gacmahaaga dhul dhaceene oo dhulka ha ku dhaceene fa bima yushbihuhaa waladuhaa buui haddayna biyo lahayn sidee buu ilmaheedu ugu ekaadaa sanadstifaam inkaariya wey macnaha ayib xadiidku mar hadduu min xadiidka anas mar hadduu yahay oo sidaa uu yahay in bukhaariyo muslim loo caswiyo ama loo tiiriyo tasaahul baa ku jira min xadiii umi salma markuu yahay buu wuxuu yahay xadii bukhaari wa muslim saas mana al xadii hadii laga wadana waa sax oo asl xadiika way soo saareen buhari muslim ayb umu salma markay tidhi hal yakunu hada oo nabigu yuri sal lay slam nacam famin ayna yakunu shabh ayaa xadiidka tatimadiisu wuxuu ahaa ina maa arajuli haliidun abyad ninka biyihiisu way qallafsan yihiin oo qaray leeyihin waana cad yihin wa maau lmar'ati raqiiqun asfar haweenayda biyaheeduna waana jiricsan yihiin waana jaallo wey midabkooda famin ayihimaa calaa aw sabaqa yakuunu minhu shabah buu nabr sal lay slm labada biyo kii soo hormara ama kii kor mara ayuu ilmuhu u ekaanaya buu nabig salawatu rabbi waslamu calayh marka marna hooyadii abtiyaashii iyo dhankaasuu aadi marna aabbihii iyo adeeradii iyo awiyadiisii xaggu aadaya kolba waxay ku xidhan tahay hawsha meeshaa biyaha isla falgelaya kolba kii qaalib noqda buu ilmuhu xaggiisa aaday waxayna nebigu sal lay slam macnaha ugu caddeeyey inay dumarku ay leeyihiin sida raggoo kale meni ay leeyihiin xadiidka waxaa laga faa'idaysan marka oo inoo faa'iideynaya haddii biyuhu qaran ku yimaadaan galma kuma imaan hadduu ruuxu qarwo riyoodo rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee markuu riyooday kadibna biyo ka soo baxaan oo meni ka soo baxa qabayskii waa ku waajibaya sidaasu xadiiskafaaidnaya rag iyo dumar marku dooni ha ahaado masaladaasina waa masalo ay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan bal yani qaarkood ijmac bay xikaayoodeen ibnu mundir oo kale ibnu hamaamna sidoo kaleeto itifaaq buu soo guuriyey marka ijmac ma jiro masalada khilaaf waxaa ku jira aan xoog badnayn laakiin sidaasay u xoog badanta oo yani waxa weyaan xadiisku uu ku cadyahay in ay qabaysanayso rag hadday tagto mar haddii uu riyoodo oo qarwo oo isagoo hawshii qabanaya oo xajadii gudanaya uu ku riyoodo ama ay ku riyooto laakiin wax qoyaan iyo biyaba iska waayo qabays ma waajibay hari waxa weeyaan idaa ra'at ilmaa waa in ay biyihii manida laga wadaa biyaha waa inay biyo aragto ama isagii nin hadduu yaho qarwo waa inuu biyo arko markaasuu qabays ku waajibaya soo bixitaankoodoo keliya inay qabays ku buu xadiiskan inoo caddeeyey oo macnaa waxa wey uu si ay ku yimaadaanba laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan culimmada badankood waxay qabaan qabaysku biyuhu minida soo baxday waxay qabays waajibisaa markay ku soo baxdo biladatin wa dafqin ah, waana inay biyuhu sida caadatan manidu kusoo soo baxdo bootin iyagoo boodayana soo baxaan isla markaana lado iyo dareen macaansi ah waa inay ku soo baxaan hadday sidii kaadidii iyagoo iska dareerhayaanoo kaleeto xubinka ay ka socdaan jiray ku yimaadaan qaababaday u yimaadaan waxay leeyihin waa kaadi oo kale markaas waxayna ka qaadanayaan aayaddii qur-aanka khuliqa alinsaan muxuu aha min maain daafiq min maain daafiq waa biyaha bini aadamka laga abuuro waana kuwa la amray in laga qabayso wuxuuna qur-aanku ku tilmaamay inay yihiin daafi xadii cali baa jiro oo aciif ah, lakin isagana macnaha ay ka faaidaysanayan ayb qisadaa ku dhacday umu salama dumar kaleeto oo asxaabada ka midana iyagana way ku dhacday sida maalan gabadha la khawlata binti xakiim oo kale axmed inasaai baa xadidka soo saar ibn maaja laakiin dacfi baa ku jira sahlata binti suhayl gaba la yidhahdana tobaraani siduu isagana soo saaray inkastoo daciif yahay ayadana sidoo kale nabiga weydiy sal lay slam gaba la yidhahda basra bintu safwaan ibn abi shabe iyadana wuxuu soo saaray inay iyaduna nebiga sal lay slam sidaasoo kale u weydiisay jawaabta nebiguna isku mid bay ahayd haweentu hadday biyo aragto ay ku qarowdo manidu ka timaado way qabaysanaysa xadiisku wuxuu inoo cadday o kale oon ka faa'idaysanaynaa inay dumarku ay leeyihiin biyo sida raggo kale saas daraaddeed bacdu ahlilcilmi oo ku tegey dumarka inayna biyo lahayn iyo curfiga iyo caadada qaarkeed soomaalida lafteedu way yidhahdaan waxba kama jiro saas man biyo waa jiraan laakiin soo bixitaankoodaan badnaynoo inta badan kuwa raggu waa soo baxaan saasaa loo arka kuwa dumarka soo bixitaankeedaan badnayn ba laydhaha wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasulullahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa yakhtasilu mid qabaystuu ah min arbacin afar buu ka qabaysan jiray afar shay buu ka qabaysan jiray min aljanaabati janaabada wuu ka qabaysan jiray wa yowma aljumucati maalinta jumcadana wuu qabaysan jiray wa min alxijaamati toobintana istoobidda ama toobinkana wuu ka qabaysan jiray wa min gusli lmayiti meydka dhiqitaankiisa uu dhaqana wuu ka qabaysan jiray afar shay janaabada maalinta jumcada toobinka iyo dhaqitaanka meydka rawaha waxaa wariya xadiidka abu daawuud baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiix ibnu khusaymata saxiixiya kadalika waxaa soo saaray isagana axmed ibnu khusayma daara qutni bayhaqi iyo xaakim ayaguna xadiiska way wariyeen sida abu daawuud oo kaleeto xadiika waxaa saxiixiyey xaakim oo wuxuu leeyahy صaxiixu calى shari shaykhayn walam yukhrijaahu sidaana dahabi baa ku waafaqay ibn cabdihaadi laakiin isagu wuxuu leeyahay xadiiku waa صaxiixun calى shari muslim saddexdaa culimada waxay isku raaceen xadiisku inuu sugan yahay laakiin warkooda waa laga daba tegey xadiiku waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhaahdo muscab ibnu shayba waxaa daciifiyey ninkaas culimada xadiika axmed nasaai bukhaari daara quطni abu zurca ibn cadi kulligood way daciifiyeen walow min rijaali muslim haba ahaadeen laakiin muslim axaadiistiisa inta sugan buu ka qaatay isaguse waa aciif isaguse waa daciif sidaas daraadeed ayuu xadiidku daciif la yahay culimada xadiidka daciifisayna waxaa ka mid oo ninkaas sababtii ku daciifiyey abu daawuud laftiis abu daawuud baa daciifiyey bukhaari baa xadiiska daciifiyey axmed baa daciifiyey ibn madini baa daciifiyey abu zurca bayhaqi ibn cabdilbar khaaabi sheikh albani kulli baan xadika waa daciif xadiidku marka ma sugna walow xaakim iyo dahabi ibn cabdilhaadi iyo hay yidhahdeen waa saxiix laakiin waxaa raajixa inuu daciif yahay oo uusan sugnayn saas man ayb hadduusan sugnayn afarta arrimoodee uu sheegay aan kala qaadno marka janaabada in laga qabaysan iyada xadiis kale kuma sugna iyada xadiis kale kusuganta waliba xadis kale daciifa ma ahaade maalinta jumcada in la qabaysanna way inoo soo socotaa iyadana axaadiisteedu way suganta way inoo soo amaa toobinka in laga qabaysanayo ayada wax xadiioo ku asaxay ma jiro falaysa fiihi xadiiun haabit imaam axmed caleh raxmatullahi keyrkiisay leeyihi toobinka in laga qabaystaayo wax xadiisoo ku sugani ma jiro axaadiista ku aroortayna waa wada daciif allaahumma aahaar baa sugan saxaabada qaarkood ka soo aroortay cali bn abi aalib oo kale maala waxaa ka sugan inuu markuu uu istoobo qabaysan jiray imaam shaafici baa soo saaray aarkiisa fi lum biisnaadin saxiix cabdullahi bni cabaas sidoo kale waxaa ka sugan intuu istoobay inuu qabaystay waajibna umuusan arki jirin ibn abi shayba aarkiisa soo saaray isagana biisnaadin saxiix labadaa aar waxaa caaridayo kasoo horjeeda cabdulahi bni cumar radi alahu canhu kaana ida xtajama hasla ahara maxaajimihi cabdulahi bni cumar wuxuu ahaa markuu istoobo meelaha uun toobinka uu iska toobay unbuu iska dhaqi jiray muusan qabaysan jir saxaabadu marka waa isku khilaafsan yihi xadiis marfuuco nebiga ka suganna ma jiro salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas daraaddeed ibn abi shayba soo saaray aarkaas cabdullahi bni cumar biisnaadin saxiix isaga masaladu marka waxa weeye maadaama nebigu istoobi jiray haddana aan laga haynin inuu qabaysan jiray markuu istoobo tarkigu waa sunna sida imam shaafic aleh raxmatullah uu leeyahay atarku sunna laakiin waxa wey maca qiyaami almuqtadii wax shaygan keena isagoo uu taagan yahay sababtii taagan haddana hadduu nebigu samayn waayo ka tago sunnadu waa in laga tago ama aahaarta saxaabadu way iskhilaafsan yihin ijmac ma jiro saas daraaddeed sawaabku waa sida imaam axmed uu leeyahay xijaamada in laga qabisto wax xadiia kuma sugnaa ama madaahibta marka loo kaco sunanimadeeda waxaa ku tegay in laga qabisto inay sunno tahay xanafiyada iyo shaaficiyada iyo qowl fii madhabi xanaabila ayaa ku tegey axaadiis daciifa iyo aaaartaasay deliishadeen wax istixbaab ah iyo wax sunno ah iyo wax mashruuciyaa toona ma allahuma ninkii aahaartan wax iska qabsanaya mooye xadiis kuma sugna masalada toobinka laga qabisan maayo meesha baa iska dhaqdhaq iyo wixii yani wax ku soo gaar ta inoo dambaysa waxa weyaane afraadee xadiidku sheegay waa ka qabaysiga laga qabaysto mayd markaa dhaqdo soma ah, taas iyadana axaadiisteeda aad baa lasu khilaftay ma sugantahay mise ma sugan xadiidka ugu roon axaadiista ku soo aroortay inaad qabaysato markaad mayd dhaqdo waa xadiidka cabdullaahi bni cumar kunaa naqsilu lmayita famina man yaktasil wa mina man lam yaktasil maydkaanu dhaqi jirnay qaarkanna way qabaysan jireen qaarna mayna qabaysan jirin xadiika ugu ron waa kaa daaqbsoo ibn xajarna wuu le sanadkiisu waa saxiix alimaam axmed caleyh raxmatullah wiilkiisa wuxuu amray xadiikaa qora buu xadiikaa qoro waa xadii macna wax wey fiican eh. wixii xadiidkaa ka soo hadhay sida xadiidka abu hurayran soo marnoo kale man asla mayitan falyaktasil waman xamalahu falyatawadc samaynaa soo mare walow sheekh albaani haba sugeen lakin waa daciif wixii xadiiska hadda aan sheegnay ibnu cumar aan ahaynoo dhan hadal baa ku jira oo xadiista kusoo arortay ah meyd haddii la dhaqo in laga qabaysanayo xadiikaasaa ugu roon asaguna wuxuu ku tusayaa inay mashruuc tahay laakiin ayna laazim ahayn soma mashruuc waad qabaysan karta haddaad meyd dhaqdo laakiin laazim ma aha wax laaziminaya oo daliil cadama u jira ab inay sunno tahayna waajib ahayn baa waxaa ku tegay maalikiyada shaaficiyada xanaabilada qaarkoodna way doorteen sidaasaana sawaab ah waa mashruuc waa iska mustaxab laakiin laazim maah maadaama nebigu taqriiriyey saxaabada qaarkood inay ka qabaysteen qaarna ay qabayska ka tegi jireen masaladu waxay kutusaysaa inay iska bannaan tahay sunnana ay tahay laakiin laazim ah waajib ma ah man ayb an abi huraraa radi allahu canhu abu waxaa laga warinaya fii qisati amamat bni uaal iadiisii cindamaa aslama markuu islaamay amaama oo wa amarahu nabiyu nebiguu amray sal lay aslam an yaktasila inuu qabaysto yuu warinaya abu hureyra taasaa laga warinaya rawaha waxaa wariyey qaybtaa qabaysiga ku saabsan inuu nebigu amray inuu qabaysto cabdurazaq baa amray wa asluhu xadiidka asalkiisuna muttafaqun caleyhi waa laisku waafaqsanya buhari muslim waa isku waafaqsan xadiidkaas qisada sumamat bnu usal waad garanaysaan waa ninkii reer bani xaniifa ee saxaabadu soo qabteen isagoo gaal ah ee nebigu sal lay waslam masaajidka ku xidhay masaajidka yuu xabsi uga dhigay tiir tiirarka masaajid ka mida buu ku xidhay isagoo gaal ah marka subaxdii buu nebigu kusoo kallahaayo wuxuu ku yidhahdaa war humaamo waran haddaad isii daysana nin abaal leh baad sii daysay bu haddaad xoolo rabtana xoolo intaad rabto sheego haddaad iddishana nin dhiig le baad dishay buui intaasuu uga baxay markuu intaa uga baxay nebigu waa isaga tegey salawatu rabbi waslamu caleyh subaxdii labaad buu ku yimid war warran buu yidhi war ma haya buui warkayga waa intaan shalay kugu sheegay waa isaga tegey nebigu sal alay slam mar maalinta saddexaad buu ku noqday war zuman warran maxaa jira saddexdii arrimood buu haddana u sheegay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay aslam atliquu humaama sii daayo xadhiggii baa laga furay riwaayadda saxiixaynku marka waxay leedahay markii xadhigga laga furay buu isagu iskii intuu tegey oo beer meeshan ku taallay galoo soo qabaystay buu soo noqday markaa kadib buu shahaadateynka qiray oo islaamay riwaayada saxiixaynku waa saas ayib inuu nebigu soo qabaystay yidhi oo amray oo amarka nebiga uu ku soo qabaystay ayaa cabdurasaaq soo saaray masalada marka uu deliishanaya xaafidku waxa weeye gaalku markuu soo islaamo in qabayso la dhahayo amar lagu siinayo inuu qabaysto baa xadiidkan loo deliishanaya laakiin intan ah inuu nebigu amroo qabaysa yidhi saxiixaynka kuma taallo laakiin waxay ku taallaa cabdirasaaq baa soo saaray ayib bal wax yar aan isdul taagna marka taas ariiqa cabdirasaaq waxaan ka hadlayna ogaada hadda waxa wey wa amarahu nabiyu an yaktasila wey alamru biliktisaal baan ka hadlayna ama aslu lqisa saxiixaynka ku taalla ayib qaybta marka cabdirasaaq soo saaray sidoo kale waxaa wariyey ibnu qusayma ibnu xibaan ibnu jaruud albayhaqi sanadkeedana shekh albani ale amatullah wuu saxiixiyey cala shari shaykhayn laakiin bacdu ahlicilmi baa waxay leeyihin siyaadadan ah inuu nebigu amray soo qabayso ziyaadadan maxfuud ma ahe waa shaad bay leeyihin bal maxfuudka waxa weeyaan waa inuu isagu iskii usoo soo qabaystay kadibna nebiga u yimid oo uu islaamay taasaa saxiixaynka ku taalla taasaana maxfuud ah amaa inuu nebigu amro amar nabi uu ku soo qabaystay taasi waa shaad oo yani waxa weeyaan waa daciif bay leeyihi waa daciif sidaa markii la yidhahdo bimacnaa waxay imaanaysaa ruwaadda intooda badan iyo saxaabadii qisada wariye badankood iyo kutubta xadiidka badankood waxaa ku timid inuu isagu iska soo qabaystay amar nabi uusan ku qabaysan soma kutubta qaarkood oo cabdirasaaq iyo keyrkiina waxaa ku yimid ay wariyeen inuu nebiga amarkiisa ku soo qabaystay ragga badankood iyo kuwii xoogga badnaa hadday marka aynan sheegin amarka nebi soo shaad maaha marka ah, saas daraaddeed baa moodaa sida sawaabka walow ziyaadada sheekh albaani haba saxiixiye laakiin waxaad moodaa qawaacidda marka loo laabto cilmu mustalax in ay ziyaadadani shuduud xoog lagu xukumi doono saas maana maxaa yeelay sixaaxa iyo saxiixaynka iyo mayna sheegin macna maskumisaa laakiin shaahid bay leedahay shaahidkay leedahana waa xadiidka qays bnu caasim qays bnu caasim wuxuu hi nabigaan u yimi sal lay waslam anigoo islaami raba uriidu islam anoo islaamnimo raba baa nabiga u yimi faamaranii an aktasila bimaain wa sidrin markaasuu nabigu amray inaan ku qabaysto biyo iyo gob gobku bimacnaa waa saabuunoo kale waa geed saabuunahanoo kale loo isticmaali jiray xadiidkaasi waxaa soo saaray axmed ahlu sunan tirmidi baa taxsiiniyey baqawi alimaamu nawowi sheekh albaanina saxiixiyey xadiidkaas markii la cuskado oo isagana dood badan ku jirto sugnaantiisa xadiidkaasaa loo cuskadaa in muxuu ahaaye gaalku markuu soo islaamo gaal ahaa ee uu soo islaamo in qabiis la amrayo ayb waxaa laisku haystaay ma waajiba mise waa sunno baa aada loogu kala tagsanya taasaa aad laysku khilaafsanya oo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waajib mehe waa mustaxab aqwaal badan baa masalada ku jirta ayb qowlka aad mooddo inuu ugu xoog badan yahayna axaadiistan hadday asaxdo waa xadiidka qays ibni caasim iyo ziyaadadan hadda aan leenahay maxfuud ma aha iyo axaadiis kaloo daciifa ah, haddii laysku ururiyo oo axaadiistan laga soo saaro inay isxoojinayso waxaa imaanaysa amarkaasi markaa inuu keeno wujuub keeno oo gaalku inuu qabaystay inay waajib noqoto waana sida yani madhabka maalikiyada xanaabilada madhabkoodana mashhuur ku ah sidaas way macna shaaficiyada markii laga reebo madaahibta kale waxay qabaan inuu mustaxab yahy baa sunna ileyhi waajib ma aha yani waxa weyaan qabaysi gaalku inuu qabaysto saas man almuhim waxa weye inuu qabaysto waa sida axwadka inuu qabaysto gaalka soo qabaysa la yidhah وعn abi hurيرaةa radي الlه canه fي qiصaةi tamamt bni usaal cindama aslama markuu islaamay oo amarahu الnabiyu nebigu amray sal lay slam an yaktasila inuu qabaysto rawaha waxaa wariyey xadiidka cabdالraزaq baa wariyey wa asluhu asalkiisuna mutafaq calayh weye masaladaasi waxay salka ku xidhan tahay baynu ama ku taagan tahay in ay axaadiistaasi isxoojiso bacdu muxadiiinna waxayna isma xoojinayso kuwa isku xoojinayana masalada waxay leeyihin markaasi xukumku waajib buu noqonaya in gaalku uu qabaysto markuusoo islaam wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku qaala wuxuu ihi guslu yowmi اljumuca maalinta jumcada qabaysigeedu waajibun waajib wey calaa kulli muxtalimin mid kasta oo qaangaad ah bay korkiisa waajib ku tahay muxtalimku waa ruuxa qaangaarka ahrajah waxaa wariya xadiidka asabcatu toddobadii baa soo saaray ayb xadiidkaas bimacnaa wuxuu faa'iideynayaa sumcada qabaysigeedu inay ruux kastoo qaangaara waajib ku tahay wacan samurata bni jundabin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yidhi man tawada'a ruuxii weysaysta yowma aljumucati maalinta jumcada fabiha bsunati ahada fabiha ay bisunati ahada sida asmaci iyo keyrka ay leeyihin fabiha bisunati sunnadii ayuu akhada qaatay wa nicmat sunnadaasaana nicmo lahaatay sunnadaasaa ku wanaagsanaatay waman iktasala ruuxii qabaystana faalguslu qabaysigiibaa afdalu fadli badan rawa waxa wariyey alhamsau shantii waxasanahu waxaa taxsiiniyey xadiidka atirmidiy baa taxsiiniyey kadalika waxaa taxsiiniyey alimaam nawowi mar kalena wuu saxiixiyey xadiidkani dambe oo samurata bnu jundab ikhtilaaf baa ku jira ikhtilaaf aan sahlanayn baa ku jira midda labaad iyo ciladiisa labaadna waxa weeye waa min riwaayati xasan ilbasri can samura muxadisiintuna aad bay isugu khilaafsan yihiin xasanulbasri samura wax ma ka maqlay mise kama maqlin qaar waxay leeyihin waxbaba kama maqlinba hal xadiisna kama maqlin qaarna waxay leeyihiin wuu ka maqlay axaadiis fara badan qaarna waxay leeyihiin xadiisulcaqiiqa waxaan ahayn kama maql waa caan marka waa masle caan ho xasanulbasri can samura ka maqalkiisa khilaaf badan baa ku jira xadiisku halkaana yani waxa weyaan waxoogaa arrintaasaa kaga jirta ayib labada xadiis marka ka horena wuxuu faa'iideynayaa maalinta jumcada in la qabaysta inay waajibta kan dambena wuxuu faa'iideynayaa inayna waajib ahayn saasay faaideyna xoogaa marka nooc tacaarudaad moodaa inuu ka muuqdo sidaas daraaddeed bay culimmadu isugu khilaafeenoo qaarba meel mareen afarta madhabood waxay qabaan qabayska maalinta jumcada inuusan waajib ahayn oo xadiidkan dambay wax ku dhiseen ogow biha wa nicmat waman iktasala faalguslu afdal baa leehi Ah, falguslu afdal qabayskaa fadli badan bimacnaa weysadiina waa gudaysaa sooma marka ah, saasay cuskadeen xadiidka hore maxaad kaga jawaabteen baa layihi guslu ywmi اljumcati waajibun lafdigaa maxaad kaga jawaabteen ilan waajibku fi sharci wa fi luga labadaba waa laazim waay shayga laazimka xatmiga la yidhahda waajib sooma ayib waxay yidhahdeen waxaan kaga jawaabnay waajibka waxaa laga wadaa bimacnaa waa shay adag shay mashruuciyadiisu adag tahay baa waajibka laga wadaa bay sidaasay jumhuurta badankood iyo culimada badankood mareen laakiin sida sawaabka waxa weye guslu ywmi اljumcati waajibun maalinta jumcada ruuxii jumcada tegaya inuu qabaysto waa waajib xadiidkaa nas ku ah guslu ywmi اljumcati waajibun waa lafdigii nebiga salawatu rabbi waslam aleh ala kuli muxtalib waxaa kaloo kutusaya xadiidka cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam ida jaءa axadukum اljumucata falyaktasil midkiin hadduu jamcada imaanayo ha soo qabaysto waxaa xoojinaysa qisadii cumar bn khaaab radi allahu canhu isagoo mimbarka saaran oo khudbadii akhrinaya ayaa waxaa soo galay cumaan ibn cafaan cumaan markaa khudbadii intuu joojiyey cumar cumar intuu khudbadii joojiyey wuxuu ku yidhi ma aminkanaad socotaa markaasuu cumaan wuxuu yidhi haa oo waan mashquulayoo saa kasaan u kacay hawlaan ku mashquulay waana ka gaar wey weyse uun hadda aad arkaysa xataa weyse untaan soo weysaystay un baan masaajidka soo galay markaasaa cumar wuxuu ku yidhi wlwuduu'a ayضa waqad calimta ana rasuul اlah sal lay slam kaana ya'muruna bilgusl ma waxaad isku dartay intaad soo daahdood aminkan socotay iyo haddana soo weyse qaadasho keliya oon qabays lahayn adigoo og inuu nebigu ina amri jiray inaan jumcada qabaysano cumar haddayna waajib ahayn qamiiska maalinta jumcadu cusmaan muusan ku inkireen soma khudbadana muusan u gooyeen amaama annaas wa amaama almala'na muusan ku canaanteen ninka la yidhaahdo cusmaan radi allahu canhu saas man marka xadiiska daahirkiisa iyo kan inoo yaalla meesha ayaa isxoojinaya sidaas daraaddeed axaadiistu waxay u xoog badan tahay xadiidka xafsata binti cumar baa isaguna kutusaya oo abu daawuud iyo nasaa-i soo saareen sanad qawliya ku soo saareen nebigu wuxuu yidhi sal lay aslam calaa kulli muxtalimin rawaaxu ljumuca ruux kastoo qaangaada waxaa waajib ku ah inuu jumcada aado wa calaa kulli man raaxa aljumucata alguslu ruux kasta oo yani jumcada aadayana waxaa waajib ku ah inuu qabaysto calaa bimacna alwujuub bay faa'idaysaa iyadana macnaa wax weeye xadiiskaas faidinaya ayb sidaas markaynu nidhaahno oo aan la yidhaahdo sida raajixee daliilahaan xoog badan waa qubayska jumcadu inuu waajib yahay oo sida daahirka axaadiistu u badan tahay ah maxaad kaga jawaabaysaan xadiidkan inoo yaalla ee ah man tawada'a yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman iqtasala faalguslu afdal laba siyood lagaga jawaabaya mid weeyaan horta xadiisku kama hortegi karo mana muqaawamayn karo axaadiistaa kaloo wuu ka tabaryaryahay maxaa yeelay sixadiisaaba laisku haystaaba sooma sixadiisaa laisku haystaa iyo sugnaantiisa axaadiistaasina waa ka shamsi iska cadda sooma dilaaladeeda iyo iyo hubuudkeeda labadaba jawaabta labaad ee culimada qaarkood bixiyaan waxa weeye waman iktasala faalguslu afdal shay waajib ah iyo say sunno ah kala fadilidda la kala fadilayaay ma keenayso macnuhu in loo deliishado la yidhaahdo macnaha waxa weeyaan yani waajibnimadii meesha kama saarayso maxaa yeelay shayga sunnada iyo shayga waajibkaa waxaa ka wada dhexeeya labaduba fadli bay leeyihi ka waajibkaabaana ka sunnadaa fadli la dheer inta xadiisku faaidina waanu intaas laakiin axaadiista kalaa si cad u caddaysay inuu qabayska maalinta jumcada waajib ku yahay ruuxii qaangaadhay oo jumcada tegaya macnaha ayib xadiid kale oo ay deliishadeen baa jira jumhuurtu oy u deliishadeen calaa cadami alwujuub ayada lafteeduna istidlaalkoodu sawaab maaha sida xadidka abu hurayra oo kaleeto uu muslim soo saaray man tawada'a faaxsana alwuduu uma ata aljumucata faistamaca waansata gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumuca wa ziyaadatu alaaa ayaam waxay yidhahdeen qabayskii laguma sheegi waxaa lagu yidhi qabayskii xadiidkani hadduu ka tegey axaadiis kale ku dartay axkaamta oo dhanna hal xadiis laguma ururiyo sooma axaadiistu midba qaybba axkaam bay sheegtaa marka daliil idinma ah baa le sawaabku marka waa saas daliilahan waxaa xog badan maalinta jumcada qabaysku waajib buu ku yahay ruux kasta oo qaangaada oo jumcada aadaya qabayska maalinta jumcadu inuu waajib yahay ayaa waxaa ku tegay alimaamu axmed fii riwaaya iyo daahiriyada sababta keentayna sida xadiis caddaynaysa waxay ahayd sababta keentay inuu nebigu amro saxaabadu way shaqaysan jireen way xamaalan jireen subaxda hore marka shaqo iyo xamaal iyo baa la aadi jira masaajidkii baa la imaanaya marka masaajidka marka la yimaado dadkii oo dhididsan baa imaanaya xoogaa marka shiir iyo yani rawaaix aan ficnayn iyo baa waxoogaa la dareemay markaasuu nebigu uri sal lay slm hala soo qabaysa saas man lanna isu imaadka muslimiinta wixii ay dhibsanayaanoo yani xaggaaga ka imaanaya lama ogola ah, sida xadiiii basasha iyo toonta iyo soo garamaysa saas man wacan caliyin radi allahu canhu qala wuxu uhi kaana wuxuu ahaa rasul lah sl lay sl rsulku wuxuu ahaa yuqri'unaa mina akhrisiya oo noo akhriya alqur'aana qur-aanku noo akhrin jiray maa lam yakun hadduusan ahayn junuuban mid janaabo qaba rawaha waxaa wariye alhamsatu wa hada kanina lafdu tirmidiyi tirmidi lafdigiisi w lafdigan tirmidi baa iskale waxasanahu waa meesha idin qora mise wasaxaxahu wa saxaxahu tirmidi wuu saxiixiyey waxasanahu ibnu xibbaan saas ma ah, ibnu xibbaan baa taxsiiniyey cagsi bay kutubta qaarkood u qorantay oo ah wa hada lafdu tirmidiyi waxasanahu wa saxaxahu ibnu xibbaan saas man ayb adiga almuhim xadiidka tirmidi wuxuu yihi xasanun saxiix waxasanahu haddii la dhahana waa dhici kartaa wuu taxsiiniye wasaxaxahu hadii la dhahana waa dhici kartaa wuu tasxiixiye labada waa jira ama ibnu xibbaan xadiiska wuu tasxiixinaya maxaa yeelay wuxuu kitaabkiisa ku keenay xadiidkani waa xadiis daciif nebigu qur-aanku noo akhrin jiray hadduusan janaabo qabin xadiidkaasi waa daciif wuxuuna ku wareegayaa oo duruqdiisu isugu ku wareegeysaa nin la yidhahdo cabdulaahi ibnu salima cabdullaahi ibnu salima muxadisiinta badankoodna way daciifinayaan ninkaas haddii xataa la yidhaahdo siqu ahaa oo daciif ma ahayn waxaa laisla ogol yahay inuu aakhiro cumrigiisii isbedelay xifdigiisu taayur baa ku dhacay xadiidkanna waxaa laga qaatay markuu weynaaday kadib oo isbedelku ku dhacay sida uu sheegayo ninka xadiis ka warinaya naftiisu uu sheegayo yani camr bnu mura marka xadiidku waa daciif oo ninkaa daciifkabaa ku jira nin isbedelo xifdigiisu isbedelayna waa laga qaatay markuu isbedelay kadib cilada saddexaadna waxa weeye xadiidku sida sawaabka waa mawquufun calaa caliyin marfuuc maa cali buu ku egyahay oo nabiga ma gaadhsiisna salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas daraaddeed baa xadiidkan waxaa daciifiyey a'immada alimaamu shaafici axmed ibnu xambal alimaamu nawowi khaaabi bayhaqi sheikh اlalbani iyo keyrkood xadiiku marka waa daciif walow shucbe iyo tirmidi iyo ibnu sakan iyo cabdilxaq iyo baqawi iyo xaakim iyo yani xaafid ibn xajar iyo haba khilaafeenoo xadiidka ha soo dhoweeya qaar taxsiiniya qaar tasciiciyaba laakiin culimmada horaa xoog badan oo xadiisku waa xadiis daciif ayb xadiidku muxuu ku tusaya daciifba ha ahaadee waxaa deliishaday culimmada ku tagtay ruuxa janaabada qaba inuusan qur-aanka akhrin karin waana afarta madhabood baa saa qaba xadiiskana deliishadeen laakiin xadiiska hadduu daciif yahay daliil ma galo sooma xadiiska hadduu daciif yahay daliil ma galo waxaa kaley u deliishadeen masalada xadiidka cabdulahi bnu rawaxa daara quطni soo saaray isaguna waa daciif bilinqiaac iyo rumaadiisa qaarkooda aciif waxaa kaloo deliishadeen xadiid cabdulahi bni cumar oo tirmidi ibn maaja ay soo saareen laa taqra'u alqur'aana alxaaidu wala ljunubu laa taqra'u alxaa'idu wala ljunubu shaya min alqur'an isaguna sanadkiisa waa daciif ismaaciil ibnu cayaash baa wuxuu ka warinayaa muusa bn cuba oo xijaazi ah saas man riwaayatuhu can alxijaaziyiina waa aciif somaa soo sheeg hal xadiis oo marka ku sugan ma jiro ruuxa janaabada qaba inuusan qur-aan arin karin axaadiista kuso arortay kulliga wadan aciif ayib aahaar unbaa sugan saxaabada qaarkood laga hayo sida aarka cumar bn khaaab oo kale kaana yakrahu an yaqra'a alqur'aana wahuwa junub cumar wuxuu kahan jiray inuu qur-aanka akriyo isagoo janaabo qaba cabdiraaq baa soo saaray bisnaadin rijaaluhu iqaat cali bni abi aalibna isagana way ka sugan tahayo wuxuu yidhi laa yaqra'u walaa xarfan yacni ljunub ruuxa janaabada qaba hal xarafoo qur-aan ka mid ahrin maayo ibn abi shayba soo saaray cabdiraaq iyo ibnmundir filawsat bayhaqi biisnaadin qawiyin sanad xoog badan ba iyaguna kusoo saaray marka aahaarta saxaabada qaarkood ka sugan mooye xadiid marfuuca oo nebiga ka suganoo saxiixa ama saabita ma jiro oo diidaya in ruuxa janaabada qaba uu qur-aanka ahriyo masalada adiladeedu waa taa amaa culimmadu say isugu khilaafsan yihiin afarta madhabood waxay ku tageen inuusan ahrin karin culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuu ahrin karaa oo yaa ka mida kuwa qaba inuu ahrin karo cabdulahi bn cabaas baa ka mid axaabigi waxaa ka mida saciid ibn sayidu taabiciin faqiihum waxaa doortay madhabka ibnu xami ah sidaasaana xoog badan sida xooga badan waxa weye sawaabka wax loogu diido inuu ruuxa janaabo qabo qur-aan akhriyo wax lagaga hor istaago oo daliil a lama hayo allahuma ruuxuu yidhahda afarta madobood meesha isku raacaan waa ijmaac sida wadaadada qaarkood ku sheekeeyaan wax jirana maaha wax jira maaha afartii madobood meelay wada mareen ijmaac maaha ninkii ijmaac ku sheegayna lafcad buu toogin ku hayaa hor jira ma ijmaac alle fahaantiisii baa muran ka taagan yahay ma sugnaantiisa hadduu sugnaadana culimada ummaddo dhan baa laga wadaa laakiin afarta madhabood meesha isku raacaan qad yakuunu sawaaban waqad yakuunu ayr sawaab saas man waxaa sii xoojinaya ra'yigaas oo ruuxa janaabada qaba inuu qur-aanka akhrin karaa xadiidka caaisha radiallahu canha een soo marnay saxiix muslimkana ku yaalla kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi nebi maxamed wakhtiyadiisoo dhan qur-aanka waa akhrin jiray kullidaa maxaa soo gelaya markuu janaabo qabo sooma soo gelayso ah, calaa kulli axyaanihi cumuumkeeda waxay faa'idaynaysaa oo soo gelaya xaaladdu janaabo qabo xataa inuu qur-aanka akhrin jiro ciddii tidhaahda ma akhrin karo takhsiis buu baana daliil khasisaa loo baanay daliil khasan lama hayo axaadiis daciif bay wada noqotay ku aroor arrinta ayada macna waxaa kaloo xoojinaya ra'yigaas iyo isagaa waxaa xoojinaya mas'aladu waxay ahayd mas'ale ummadda u baahan tahay oo masaaisha loo yaqaano mima tacumu bihi اlbalwa saxaabadu waa janaaboon jireen qur-aan in la akhriyana soo looma baahan jiro haddii ay jirto nebigu ummadda ka reebay dariiq saxa lagu soo guurin laha bal dariiq saxa mahe duruq badan baa lagu soo guurin laha masalada nocaas o kale sooma ma qarsoonto masaladaas o kale baahideeda ilaan badane oo mar walba taagan maxaa keenay uun duruq daciifa ah inay ku soo aroorto bimacnaa ma sugna wey markaas man ayb asalku marka wax wey wixii aan daliil dadka u diidin looma diido y kitaabka ma qaadi karaa ma ka soo hadalay usamina ka soo hadlay ma joogtay msmaad maqlay laa yamas alqur'aana ilaa aahirun xadiidkii camr bn xasan msamina soo mara halkaasaan kaga soo hadalay taas ma taaban kara taabashada lakin waxaa laga hadlaya arinta an abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah sal lay sl rasulka wuxuu yihi idaa goortii ataa uu tago axadukum midkiin ahlahu reerkiisa markuu u tago u galmoodo uma kadibna araada uu doono an yacuuda inuu ku noqdo isla haweenaydii lafteeda inuu dib ugu noqdo ama tu kalaba uu rabo inuu aado falyatawada ha weysaysto baynahumaa dhexdooda wuduuan weyse qaada ha weysaysto weysaysi rabaha waxaa wariya xadidka muslim ahlu sunanka iyo axmed iyo keyrkoodna way soo saareen ayb xadiidkaasi wuxuu leeyahay haddaad reerkaaga aada is aragtaan ood mar labaad rabto inaad ku noqoto weyse u baxaysay weysiiso ayb zaad alxaakimu xaakim wuxuu ziyaadiyey xadiiska uu wariyey ziyaadadunuuna ku daray fainahu buu yidhi inahu weyse qaadadkii anshatu isagaa u nashaa badan lilcawdi ku noqoshada ku noqoshadasa waxoogaa farfircooniyo xoog uma baahn weysadu xoog iyo firfircooni bay ku siinaysaa w man saas w man ayb ziyaadada waxaa kalo soo saaray bayhaqi ibnu khusayma soo saaray ayb xadiikaasi marka wuxuu inoo faahidiyey inay mashruuc tahay bal inay sunno tahay markuu ruuxu ku noqonayo xaaskiisa ama mid kaleetaba uu macnaha reerhiisa ka mid u tegayo inuu weyse u dhexaysiiyo arrintaas inay sunno tahayna waxaa ku tegey shaaficiyada xanaabilada ibnu xabiib min almaalikiya doortay wuxuu doortay isagu waajib inay tahay iyo daahiriyadu labadu yani qaar baa waxay le waaba waajiba ah. lanna amarku muxuu yidhi nebigu falyatawada sooma dhih amarkuna muxuu faa'ideeya fil asl ya wujuub halkaasi mare qolyahan qaba inayna waajib ahayn oo mustaxab yahayna maxay waxay leeyihiin saarifka ka sarfiyey wujuubka waxa weeyaan waa fainahu anshatu lilcawd ciladii baaba la fahmayba sooma ciladii baa mansuusoo la sheegay ciladu hadday tahay waysadan aad u dhexaysiinaysaay markan dambeed ku noqonaysay nashaadkaaga kordhinaysa soma markaa dambe inuu nashaadkaagu kordho ma waajiba ya haddii nashaadkii kordhahayba uusan waajib ahayn wasiiladii nashaadka kordhinaysayna waajib ma noqonaysa leeyi huwayse qaadadkiiya sooma marka cillo mansuusaa baa meesha taalla haayadii mar haddaynan waajib ahayn wasiiladuna waajib ma noqonaysa leeyi saas daraaddeed bay istixbaab u mareen yani shaaficiyada iyo xanaabilada waxay leeyihiin laazim ma aha saasaadna muddaa inay sawaab ka tahay amaa qabaysiga isagu isaga axaadiistiisa way caddahay inuusan laazim ahayn inuu qabaysado ah, kaana yatuufu calaa nisaa'ihi biguslin waaxid dumarkiisao dhan nabigu wuxuu isugu mari jiray hal qabays xadiidka anas bin maalik ayaa kutusaya ayb waxaa kaloo isagana kutusaya yani waxa wy macnaha faa'iideynaya waa laisla ogol yahayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaa uu faa'iideynaya xadiidka abu daawuud can abi raafic nebigu sal lay slm wuxuu ihi taafa daata yowmin cala nisaa'ihi nebigu sal lay slam habeen buu ama maalin buu dumarkiisa isu wada maray yakhtasilu cinda haadihi wa cinda haadihi tan markuu u tagaba waa qabaysanaya tii kale markuu u tago waa qabaysanaya tu walba waa qabaysanaya markaasaa waxaa idhi buri ya rasuul allah alaa tajcaluhu guslan waaxida maad hal qabiis ka wada dhigta markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam haada azkaa waaطyab waahar sidanaa nadaafad badan oo dahaaro badan oo fiican bu rasulku sal rabbi sl marka inaad dhexdooda qabaysato ama ku noqod ama tii kale markaa utegeysa aad dhexda qabaysato waa sida fiican laakiin laazim ma aho hal qabays baad isu wada mari karta weysadii ma la mid ba iyaduna sida raajixa waa mustaxabo waa sunno laazim ah saas man ayb wliarbacati aartii waxaa usugnaaday afarta ahlusunanka waxaa usugnaaday oo wariyeen nasaa-i kubradu ku wariyey nasaa fi lmujtaba ma aha fi sunan kubra walilarbacati afartii waxaa usugnaaday can caaishata xaalay ka warinaya radi allahu canha qaalat inay tidhi kaana wuxuu ahaa rasululah sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yanaamu mid seexda walxaal huwa isagu junuubun mid janaabo qabo wey isagoo janaabo qabu seexan jira min hayri an yamasa intuusan taabanin maa an biye isagoon taabanin nabigu sal lay slam wuxuu seexan jiray isagoo janaabo qaba haddana aan biyo wa huwa xadiidkani buu yihi ibn xajar macluulun waa mid la cileeyey waa xadii jiran waay xadiikani jirada uu sheegaya ibnu xajar waxa weeye markii yani la ikhtisaariyo nin la yidhahdo abu isxaaqin asabiici baa xadiidka warinaya wuxuuna khilaafay rag oo isaga ka xoog badan kana badan kana xoog badan oo uu ka mid yahay ibraahim ibnu yaziid aswad curwat bnu zubayr abu salama cabdullaahi bnu qays can caaisha raggaasi xadiidkan waxay ku wariyeen lafdigan oo ah kaana rasuulu lah sal lay slam ida kaana junuban faaraada an yanaama tawada'a wuduu'ahu lisalaa nebigu wuxuu sal lay slam markuu janaabo qabo oo uu rabo inuu seexdo isagoo janaabo qaba nebigu intuusan seexanin buu weysaysan jiray weysada salaadda loo weysaysto kale lafdigaasay ku wariyeen abuu isxaaq baa la gooni noqday marka min hayri an yamasa maaan ziyaadada abu isxaaq baa iskale abuu isxaaq maadaama uu marka a'immadii ku khilaafay oo intaasoo nin kana xoog badan kana tiro badan uu khilaafay oo ziyaadada isagu uu khaas la yahay ayaa culimmadu xadiisku waxay khalad ku xukumeen abuu isxaaq ninka la yidhahdo oo waxay yidhahdeen ziyaadadaasi waa khata gafkeedana waxaa iskale ku khaldamay ninka la abu isxaaq inuu khaldamayna waxaa ku tusaysa rag ka xoog badan kana tira badan buu khilaafay oon sheegin ziyaadada oo xadiiska lafdigii si kale u dhigay saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey oo abuu isxaaq ziyaadadiisa darteed ku daciifiyey shucba shucbat ibnu xajaaj axmed ibnu xambal axmed ibnu saalix tirmidi bayhaqi abu dawuud cabdlxaq alishbiili almundiri ibn cabdilhaadi alimaam nawowi iyo eyrkood wuxuuna ka soo guurinayaa inuu sugan yahay abulcabaas ibnu surayj xaakim iyo bayhaqi laakiin xadiiska tafsiirka caankaa tafsiir ahayn buu mariyo min hayri an yamasa maaan waxaa laga wadaa buuri sheekh albaani bimacnaa intuusan qabaysanin weyse lagama hadlay min hayri an yamasa maaan weysadii kama hadlayse intuusan qabaysanin buu seexan jiray macnahaasuu marinaya ayb almuhim xadiidka sida sawaabkaa ah, walow sheekh albaani haba soo dhoweeye xadiisku laakiin cinda aimati alxadiid waa daciif bi haadihi ziyaada oo ah min hayri an yamasa maaan taasi daciif buu ku yahay xadiidku wuxuu caan ku yahay oo sugan yahay nebigu markuu janaabo qabo oo uu rabo inuu seexdo wuu weysaysan jiray lafdigaasaa aabit aaadii kale marhaati kacaysana waa jirtaa de macnaha kuso aroortay in ruuxu markuusan isagoo janaabo qaba uu seexanayo inuu weysaysto oo usan iska seexanin waxaana ka mid a ah xadiidka cumar bn khaaab saxiixayn wuxuu yidhi cumar nebiga waxaan kuuhi ya rasuul allah ayarqudu axaduna wa junub midkanna ma seexan karaa isagoo janaabo qaba nebi allow markaasaa wuxuu nabig sal lay sl nacam idaa tawada'a isagoo janaabo qaba wuu seexan karaa laakiin hadduu weysaysto wey waxaa ka mid ah xadiidka saxiix muslim ku yaalla min xadiidi caaisha waxay tihi kaana rasuulu lahi sal lay slam ida kaana junuban nebigu wuxuu ahaa sal lay slam markuu janaabo qabo fa araada an yaakula aw yanaama oo uu rabo inuu seexdo ama uu cunto cuno tawada'a wuduu'ahu lisalaa wuxuu weysaysan jiray weysada uu salaadda u weysaysto kale markuu isagoo janaabo qabo wax cuni rabo ama markuu isagoo janaabo qabo seexan rabo janaabada kuma seexan jirin inuu weysaysta mooye axaadiistaasi marka waxay kutusaysaa inay mashruuc tahay mustaxabna tahay cala aqali taqdiir inuu ruuxu hadduuna qabaysanaynin janaabana ku seexanayo inuu janaabada fududeeyo oo weyse ku fududeeyo lanna weysaysiga waxay fududaynaysaa janaabadii janaabadii ma rafcinayso laakiin janaabadii bay fududaynaysa saas maana ayb culimaduna waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin waa sunnay qabaan inaad seexato adoo janaabo qaboon weysaysaninna waa karaahiyay leeyihin sidaana shaaficiyada qaba iyo mutaakhiriinta xanaabilada ibnu taymiyana saasuu dooranaya wuxuu leey waa karaahiye inaad ku seexato adoon weysaysanin laakiin inay xaaraam tahay inaad weysaysatana ay waajib tahay ayaa waxaa ku tegay daahiriyada ibnu xabiib min almaalikiyaana doortay culimada maalikiyada nin caanoo ka mid ah ibnu xabiib layidhah yaa saa doortay waxayna ka qaadanayaan nebiga amarkiisa amarkuna wujuub buu faa'iideeyaabay taagan yihin wax saarifana ma hayno lafdi baa jira xadiista qaarkood ku arooray oo odhanaya markii nebiga la yidhi ma ka weysaysanaa markaan janaabo ku seexanayna ma weysaysanaa in shaaa buu yidhi in shaa'adaasi waa daciif waa shaad warka murtidiisu waxa weeye axaadiista amarka ah wax sarfiya ma hayno laba mid wey marka yaa imaa inay mustaxab tahay oo sunno tahay ka tegitaankeeduna karaahiyeya yaa imaa inay waajib tahay weyse qaadadkaasi ka tegitaankeeduna xaaraamaya labadaa madhab baa xoog badan ixtiyaadkiiyo axwadkuna wuxuu ku jira iyo dadaalku ha seexanin adoo weysaysanin haddaad janaabo qabto saasman ayb xadiid kale jira oo aad mooddo inuu ra'yiga aad u xoojinayo waa xadiidka camaar ibnu yaasir shekh albani aleh raxmat lla taxsiininayo oo uu nebigu leh sal lay aslam alaaatun laa taqrabuhum almalaa'ika saddex ruux malaa'igta u dhowaan mayso waa malaa'igta naxariista dabcan ah. maaha malaaigta wax kaa qoraysa maaha kuwaasi marna kaa tegi maayaan xataa haddaad fii kulli axwaal iyagu waa wax kaa qoraya lakin waxa laga wadaa malaaig khaas saddex ruux malaa'igta u dhowaan mayso jiifat lkaafir gaalka baksigiisa malaa igu soo dhaman mayso wlmutadamiku bilkhaluuq khaluuqa baalka yidhahdo waa nooc dhiibka ka mida oo ragga loo diiday ruuxii ismaryana asagana waxa weeye malaa'igtu soo dhaman mayso wljunubu ila an yatawada ninka janaabada qabana malaa'igtu usoo dhawaan dhowaan mayso inuuba weysaysta mooyaane oo de hadduu janaabo qabo laakiin weysaysta malaigta waa uso dhawaanaysa xadiikaasi sixadiisa aad baa lasoo haysta oo ziyaadada ah ilaa an yatawadaca junubka iyo weysaysigiisa ziyaadadaasi waa shaad bay leeyahin culimada qaarkood shekh albani lakin waa soo dhaweynaya oo wuu taxsiininaya inqiaac baa ku jira xadiikaasi marka wuxuu faa'ideynaya isaguna oo aynu ka faa'iidaysanay nusuustaas xugum ah markaad janaabo ku seexanayso weysayso ee ha iska seexanin adoo janaabo qaba amaa ziyaadadan a ah min hayri an yamassa maaan oo loo daliishaday inaad ka seexan karto adoon biyaba taabaninba hadday sugnaatana biyaha waxaa laga dhigayaa qabayska haddii kalena maba sugno ziyaadadaas waa aciif hada bilahi towfiiq w sal llahuma slm cala nabiyina mxamed l